assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii toddoba iyo kontonaad ee kitaabka maxaad carruurtiinna sidaa ugu gelaysaan calaykum bihada alcuudi alhindiy cuudkan hindiga laga keeno ogaada ka caruurta ku daweeya yacni kusta kustigaasuu ka wada kusti iyo qusti isagaa la yidhaha cuudka hindiga fa ina فإن فيه سبعة ashfiya toddoba caafimaad toddobadda wuu leeyahay منها ذات الجنب of wareenkaa ka mida of wareenka inta saliid iyo mlagu lagu qaso baa qofka lagu qolaamiyaa qaala cabdullah wa akhbaratnii cabdullahi ibn cabdillahi ibn cubaydillahi ibn cutba wuxuu leeyahay qaala cubaydullahi wa akhbaratnii umu qays waxay ii sheegtay ana bnaha daka baala fii xijri rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam inuu dhabta nebiga alayh sala slam canugeedaas ku kaajay bay u sheegtay fadacaa rasuulu llahi salى اllahu alay waslam bima'in fanadaxu calaa thawbihi walam yagsilhu gaslan ma aanu dhaqina marka bihii muu ku rusheeyey nebiga alayh salaatu wasalaam canugaas ma aanu gaadhin da-dii kadeeda la dhaqaayey oon la rusheeya marka cuudkaas hindiga ah in muxuu ahay baarka cudurada la yidhaahna sankaa lagaga shubaa qofka ay ku dhacdo sanka in lagaga shubo inta saliid iyo wax lagu qaso sanka lagaga shubo muxuu ahaay eh, of wareenkana iyadana afka lagaga shubo inta isna saliid lagu qaso baabu tadaawi biladuud laduudkana waa qulaaminta qulaaminta qofka la qulaamiyo ee muxuu ahaay weliba dhinac dhinac lagaga shubo baa la yidhaahaa laduud la yidhaahaa an caaishata radia allahu canha qaalat ladadnaa rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslama fii maradihi rasuulka ilahay baan qulaaminay jiradiisii uu dhiman jiray baan qulaaminay fa ashaara wuxuu gacantu noogu ishaaray anlaa taluduunii hay qulaaminina buyi faqulnaa markaasaan waxaan nidhi karaahiyatu lmariidi lidawaa waa nacaybku qofka jiran dawada necbaan jiray weeyaane waa qulaamiyaan falamaa afaaqa markuu soo miirsaday yuqaala wuxuu yidhi laa yabqa axadu minkum ilaa ludda hayra alcabaas fainahu lam yashhadkum qof guriga joogo ayaanu jirin oo ayaanu harin aan la qulaamin kulligan ciqaab yani ciqaabka uga dhigaa nebiga alayh isalaatu wasalaam isagoo intuu ka nahayay haddana ay diideen nahyigiisii yuu ku ciqaabaya uu leeyahay kulligan inta guriga joogto dhan kulligan is wada qulaamiya cabaas mooyaane isagu idinlama joogine isagoo kolkaas sidaa igu samaynaysaan idinma idinlama aanu joogin markaas kulligood is wada qulaamin xataa haweeney labaanu an waa soo maray wax aan lagama aqbalin kulligood baabun fi lxijaam wاsacuud sacuudku waa dawada sanka lagu shubo yaa sacuud la yidhaaha can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya salى اllahu alay slm ixtajam nebigu waa istoobay wa acطa alxajaama ajrahu ninkii toobinlaha ee toobayna ujradiisii buu siiyey wastacata waana sacuudna waa isticmaalay yani sanku dawo iskaga shubay baabu tadaawi bاlxijaamati wاlkay عن cاaصم بن عمر بن قتاaدة qاaل جاءnaa جابر بن عبداللahi رضي الله عanهma في أهlina jaaبir baa noogu yimid xaafadayada fيi raجuل yشhtakii kuraaجan أw jiraaxan nin xanuunsanayo oo kasoo bax uu ku yaalo ama boogi ku taalo uu sabtiisu noogu yimid ziyaaradiisu noogu yimid faqaala markaasu wuxuu yihi maa tashtaki maxaad ka xanuunsanaysaa halkee ku xanuunaysaa qaala quraajun b qad shaqa calaya kasoo bax baa igu yaallo oo aada ii dhibay faqaala markaasu wuxuu yihi yaa gulaam iitinii bixajaab nin toobinla ii doon jaabir baa dhahaya faqaala lahu ninkii baa wuxuu yidhi maa tasnacu bilxajaami ya aba cabdillaah maxaad ku samaynaysaa xajaamka qaala uriidu an ucalliqa bihi mxjamaa an ucalliqa fiihi mxjaman waaan quraajkaas waxaan rabaa inaan toobi ka saaro quraajka lagaa toobo qaala markaasu wuxuu yidhi wallahi ina adubaaba la yusiibunii aw yusiibunii thawbu fayu'diinii wayashuqu calaya toobin baad adigu sheegaysaa daqsiga hadduu isku kay taago ama marad ay taabato yay baa xanuuninaysato toobinoma adkaysan karo ayb falamaa ra'aa tabarumahu min dalika markuu arkay jaabir radia allahu canhu kacabsidiisa arrintaa uu ka cabsanayo u diidan yahay wa qaala wuxu uhi innii samictu rasuula allahi sala allau alay slam yaquul in kaana fii shayin min adwiyatikum khayr fafii sharqati mixjam aw sharbatin min casal aw ladcatin ladcati naar ladcatin binaar hadduu shay oo wax oo dawooyinkiina ka mida khayr ku jiro wuxuu khayrku ku jiraa fii sharطati mixjam toobin jeexidiisii jeexid toobinka in la saaro loo jeexay ayb aw sharbati min casal ama sharaab oo casal ah qofka la waraabiyo aw ladcatin binaarin gubid dab lagu gubo saddexdaa midkood mu hadduu waxaa isku dawaysaana wax fiican ku jiro waa saddexdaa midkood qaala rasuulu llahi sala allahu alay slam wamaa uxibu an aktawi inaan isguba si jecli gubadda ma jecli iyada laakiin waa inoo iman doonta inuu gubay asxaabtiisa qaarkood uu gubay nebiga alayh isalaatu wasalaam qaala fajaءa bxajaamin fasharatahu yani shaqahu waa jeexay fadahaba canhu maa yajid xanuunkii waa ka bacday marka ilahi waa ku daweeyey xajaamkii waa marka toobay oo mxuaha malaxdii iyo wixii meesha ku fajiyey ka soo nuugay khalaas markaas waa bogsan can jaabirin ana uma salamata radia allahu canhuma ista'danat rasuula اllahi salى اllahu عalay slam fi اlxijaamة rasuulka ilaahay ba waxay uga idan dalabtay inay istoobto faamara الnabiyu salى اllahu عalay slam abaa طaybata an yaxjumaha abu طayba wuxuu faray nebigu alayh الsalaatu wasalaam inuu inuu toobo marka abu طaybaa toobay qaala xasibtu annahu qaal raawiga jaabir ka warinaya wuxuu leeyahy waxaan u malaynayaa inuu jaabir yidhi أنه qاaل kاna أخاaha min الرضاaعة aw ghulaama lam yaxtalim yani wuxuu kaga cudur daaranayaa siduu nin ajnabiha umulmu'miniina u toobay oo jirkeeda u arkay iyaga oo markaa xijaabkoodu waajib u ahaa markaasu wuxuu leeyahy waxaan u malaynayaa jaabir inuu yidhi ama walaalkeed warradaaca ku ahaa buu yidhi mise wuxuu yidhi wiil yaroo weli aan qaan gaadhin buu ahaa labadaa midtood ayb marka waa la toobay umu salamana radi allahu canha baabu tadaawi biqaطci alcirqi walkay xididka la gooyo sida talaantalka iyo sidaas oo kale ah qofka xidid laga gooyo dhiig laga sii daayo lagu daweeyo iyo eh, dab lagu daweeyo labadaba can jaabirin radi allahu canhu qala bacata rasuul llahi sala allahu alay slam ila ubay bni kacbin طabiiban ubay bni kacbi buu nebigu alayh sala slam wuxuu u diray tabiib buu u diray faqataca minhu cirqan xidid buu ka gooyey uma kawaahu calayhi waa gubay xididkii buu gubay duu xidid ka gooyo dhiig ka sii daayey iyo haddana gubay ninkii طabiibka nabiga alay sala slam u diray muxua ubay bnu kacb u diray marka dabku in laisku daweeyo waa bannaan tahay marka nebigu alay sala slam kastoo yidhi ma jecli haddana marka haddii ay muxua ay noqoto inuu dawo yahay oo daktarada ay qariraan qofkan kada hala gubo si korontada ku gubaanyo sidaas oo kale waa mxu ahay waxba xaaraan maaha baabu tadaawi liljiraaxi bilkay nabarada in iyagana lagu daweeyo gubniin an jaabir bn abd can jaabirin radi allahu canhu qaal rumiya sacd bnu mucaadin fii akxalihi sacd bnu mucaad ayaa muxuu ahay fallaar lagaga dhuftay agxalkiisa ciraq oo xidid oo ku yaala ziraaca baatinkiisa ku yaala ayaa la yidhaha agxal qaala faxasamahu الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam biyadihi nebigiisu nebiga gacantiisa ku gubay xasmiga waxaa la yidhaha dhiigga oo la joojiyo dhiigga la joojiyo oo dab lagu joojiyo sida dadka gacanta la gooyo saarka markuu xado xadee la gooyo gacanta la gooyo saliid kulul baa gacanta loo gelinaya si dhiigu u joogsado oo xididadas intay isqabsadaan ay dhiigu u joogsado marka nebiga alayh sala slam nabarkii ayuu dab dhiiga kaga joojinaya intuu gubay buu dhiigi ku joojiyey gacantiisuu ku gubay nebigu alayh salaatu salaam bimishqasin yani bixadiid bir ballaaran mishqas la yidhaaha uma warimad haddana waa barartay faxasamahu thaaniya mar labaadkeena iyadana waa gubay oo birtaas ugu gubay laba goorba marka nebiga alayh الsalaatu wasalaam uu gubay sacd ibn ubaad sacd ibn mucaada baabu الtadaawi bاlkmri fiihi xadiidu wa'il ibni xujr radi allahu anhu waqad taqadama lkalam ninkii muxuu ahay kindiga ahay weydiiyey nebiga alayh الsalaatu wasalaam ee yidhi khamrada dawaan u sameeya waa kii nebiga alayh sala slam ku diiday ee yidhi da weeyaane dawa ma aha marka iyada in la isku daweeyaa ma banaan kitaabu الطaacuun baab fi الطaacuuni وأnahu rijzun falaa tadkuluu عalayhi walaa تkrujuu firaara minhu beled aad joogtaan hadduu ku dhacaana haka cararina firaaran minhu ha uga bixina beled aydaan joogin haddaad ku maqashaanna ha gelina عan usaamةa bni زaydin radي allahu canهuma can rasuuli الlahi salى الlaه عalay slm annahu qaal ina hada اlwajca aw الsaqm cudurkan kadu buu yidhi waa ama xanuunkan kadu waa bahalkan طaacuunka weeyaane rijzun ada rijzun cadaab weeyaan cudiba bihi lagu cadaabay bacdu اlumami qablakum ummada idinku horreeyey cadaab lagu cadaabo lagu soo dejiyo markay macasidoodii badatay weeyaan marka intaa intii ka dambaysana wuxuu noqday shay muxuu ahay joogto oho buu noqday dadka ku dhaca uma baqiya bacdu bilard lama rafcinine dhulku ku baaqi noqday fayadhabu almarata wayaأti اlأkraa mar waa imaanaya marna waa tegaya faman samica bihi qofkii maqla biardin dhul ku maqla falaa yaqdamanna calayhi yaanu gelin waman waqaca biardin wa huwa biha qofkii uu ku dhaco dhul uu joogo uu ku dhaco daconkaas uu ku dhacana falaa yaqrujanna falaa yukrijannahu yaanu bixinin alfiraaru minhu baqa uu ka baqanaya ka cararayaayo yaana bixinin muxuu ahaye qadaha ilaahay hagu hogaansamo hadduu ilaahay doonana inaanu ku dhacaynin hadduu ka cararana hadduu ilahay la doonaan meel kaga baxsanayn intuu ogaado iska joogo daacuunkana marka isagu walciyaadu billah waa currada xunxuna aada u faafa weeyaano kol kol naadira unbuu dhacaa taarikh alislaam adugu sideed goor buu dhacay buu leeyahay nawowi raximah ullah marka waxaana weeyaan waxaa lagu sheegaa waa kasoo baxyo yaryar oo af madmadow lahoo aad u xanuun kulul oo muxuu ahay kasoo bax meelahan feedhay iyo gollomayda iyo kasoo baxa weeyaan kan eh, koleerada inaga aanu naqaano taacuun iyo maaha kaas maaha can cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma ana cumara bna alkhaطaabi radia allahu canhu kharaja ila shaam xataa idaa kaana bisarqin shaam buu aaday cumar radia allahu canhu isagoo kormeer u baxaya markuu meesha sarqi laydhaa gaadhay laqiyahu waxaa la kulmay ahlu lajnaadi kuwii eh, alajnaadi waa jamcu jundin juyushtii dagaalamaysay ee eh, futuuxaadka waday madaxdoodii baa la kulantay abu cubaydat bnu اljaraax wa asxaabu ayaa la kulmay faakbaruuhu waxay u sheegeen ana alwaba'a qad waqaca bishaam taacuuna camwaas taacuunka laylaha sideed muxuu ahay kolkay ahayd hijradu ahayd toban iyo sideeddii baan u malaynaya ku dhacay ee mucaad iyo abu cubaydaba ay ku dhimaan jireen weeyaan inuu shaam marka ku dhacay ayay u sheegeen qaala ibnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxu yhi faqaala cumar cumar baa wuxu dadkii buu la tashanayaa ibn cabaas buu ku yidhi udcuu lii almuhaajiriina alawaliin fadacawtuhum waa ugu yeedhay fastashaarahum waa la tashaday wa akhbarahum wuxuu u warramay ana alwabaa'a qad waqaca bishaam faاkhtalafuu waa iskhilaafeen faqaala bacduhum qaarkood baa wuxuu yidhi kharajta liamrin walaa naraa an tarjica anhu arrin baad u soo baxday inaad ka noqoto arrinta adoon dhammaysanin kugulama talinayno wa qaala bacduhum macaka baqiyatu nnaas dadka muxuaha dadkii saxaabadii nebiga baqyadoodii baad wadata oo kula socda wa asxaabu rasuuli llahi sala allahu alay wasalam walaa naraa an tuqdimahum calaa hada alwaba cudurka inaad u geliso ugula talin mayno hadday kuwanu dhintaan marka muslimiinta muxuaha lugoyn baa ka go qaala irtaficuu canii iga taga iga kaca uma qaala markaasuu ibnu cabaas ku yidhi udcu liya alansaar ansaar igu yeedh fadacawtuhum lahu waan ugu yeedhay fastashaarahum fasalakuu sabiila almuhaajiriin jidkii muhaajiriinta ay mareen iyaguna sidii bay isu khilaafeen waاkhtalafuu kaاkhtilaafihim faqaala irtaficuu canii yani qumuu canii uma qaal udcuu lii man kana haahunaa min min mashyakati qurayshin min muhaajirati اlfatxi waxaad igu yeedha wixii meelahan kala jooga odayaasha quraysheed ah min muhaajirati اlfatxi yani min muslimati اlfatxi fatxi yowm fatxi maka kuwii soo islaamay tulaqada la yidhaha maka ahlu maka wixii meeshan ka jooga fadacawtuhum waa u yeadhay falam yaktalif calayhi rajulaani laba nin isma khilaafin is kulligo isku jid bay wadamareen faqaaluu waxay yidhaaheen naraa an tarjica binnaas dadka inaad la noqoto yaan kula talinaynaa walaa tuqdimahum calaa hada alwaba aadan jiradantada aadan ugula gelin taladoodaasuu marka qaatay fanaadaa cumaru binnaasi cumar baa dadkii ku dhawaaqo wuxuu yidhi inii musbixun calaa dahrin berri wuxuu ahay dhabar baan ku waabarisanayaa yani awrkayga anoo saaranoo si noqonaya ayaan waagu ii baryayaaye fa asbixuu calayhi yani calaa hada dahr berri waa noqonayaaye awrkaygaan koraya qof walaba awrkaaga koro wuxuu waagu ha kugu beriyo adigo oo ladiina usi noqonaya faqaala abu cubaydat ibnu jarax abu cubayda ibnu jarax baa cumar canaananayoo yidhi afiraaran min qadari illaah ma qadarka ilaahay baad ka cararaysaa faqaala cumar cumar baa wuxuu yidhi low kayruka qaalaha yaa abaa cubayda hadduu nin kale odhan lahaa nin kale adiga odhan ahayn hadduu odhan lahaa anil caaqabtu hadduu hadalkaasina adiga ahayn odhan lahaa u ciqaabi lahaa lakiin adiga waa ku xurmaynaya wa kaana cumaru yakrahu khilaafahu abuu cubayda khilaafkiisa wuu nacbaa cumar radia allahu canhu markaasuu wuxuu yidhi weyba nacam nafiru min qadar illahi ilaa qadar illah qadar ilahay baan ka cararaynaa qadar ilahay baan u cararaynaa cudurka haddaan gallana waa qadar ilahi haddaan noqonana waa qadar ilaahay mid waliba waa qadar ilaahay marka qadar ilaahay intaan ka carar waxaan qadar ilahay uma cararaynee qadar ilaahay baan ka cararaynaa qadar ilaahayna waa u cararaynaa ara'ayta weliba matel buu u samaynayaa wuxuu yidhi bal ka waran low kaanat laka ibilun haddaad geel leedahay fa habadta waadiyan aad to ku soo dhaadhacdo lahu cudwataani oo laba dagood leh ixdaahumaa eh, qisba middood ay barwaaqo tahay walukhraa jadba midda kalena ay abaar tahay mid xaalug ahoo la daaqay iyo dan dihin togli haddaad ku soo dhaadhacdo alaysa in racayta alkhisbata racaytaha biqadari illaah wa in racayta aljadba racaytaha biqadari illaah haddaad dhanka cusubka aad daaqdana soo qadar ilahay maadan ku daaqin haddaad dhanka abaarta aad daaqdana soo qadar ilahay maadan ku daaqin soo kollayba marka geelaagana geyn maysid midda barwaaqadaad geenaysaa qado ilahay baa yaan ka cararaya isma dhahaysid oo ma daysanaysid labadaba waa qadar ilahay ayib cumar baa sidaa yidhi marka ijtihaadan minhu radia allahu canhu sidaa ku yidhi taasaa marka waxay waafaqi doontaa iyo nimankii qoraysheed taladoodiiba waxay waafaqi doonaan xadiid nabowi oo cumar aanu maqalo oo loo sheegi doono qaala fajaءa cabdiraxmaan ibnu cawfin wa kana mutagayiban fii bacdi xaajaati xaajati cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa yimid oo dee wuuna maqnaa markaas uu ragga la dashanayay faqaala markaasu wuxuu yidhi ina cindii min hada cilman samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam yaquul إida samictum bihi biأrضi falaa taqdamuu عalayhi وإida waqaca biأrضi waأntum biha falaa تkrujuu firaara minhu qala faxamid allaha cumar bn الخaطaab radي allahu canhu ثuma اnsarf kitaabu الطiyara wاlcadwa aطiyara macnaheedu waxaa weeyaan waa ضid اlfa'l aطiyara aw الtaطayur aw الtashaa'um saddexdaas waa isla macno oo waa faaliga didkiisa weeyaan waxaa saancadka la yidhaah iyo baasaysiga iyo balaayaysiga iyo la yidhaah weeyaan cadwaduna waa isqaadsiinta cudurka la isqaadsiiyo baabun laa cadwa walaa طiyarata walaa safra walaa haama عan abi سلمة بn cabdالرحمن بn cوف رaضي الله عnه عan abi هurayرaةa رaضي الله عnه xiina qaala rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وsلم markuu rasuulku ilaahay yidhi laa cadwى isqaadsiino ma jirto cudur la isqaadsiiyaa ma jiro walaa safar safarna ma jirto walaa haamata miyowna ma jiro faqaala acraabi nin reer baadiya wuxuu yihi yaa rasuula allah famaa baalu libili geel xaalkiisu muxuu yahay haddaan cudur la isqaadsiinaynin takuunu fi rimaal meel bacaadla bay joogaysaa kaannaha dibaa'u sidii iyadu garanuug oo kale oo dhawar nadiifa quruxsan leh fayajiiءu lbaciiru اlajrab awr xadhaqa baa imaanaya fayadkhulu fiiha waa dhex gelaya fayujribuha kullaha dhammaanteed buu wada cadhaynaya saad u leedahay cudur la isqaadsiiya ma jiro qaala markaasu wuxuu yidhi faman acda alawal ka hore yaa qaadsiiyey awrka hore haku uga yimid ilaah baa ku riday kuwana ilaah baa ku riday marka sabab marka ilaahay hooga dhiga sabab iyo sabal-aan midku doonaa hugu ride ilahun way ku ridaayaa marka cadwaduu nebiga alayh sala slam anfinaayo waa miday dadku caqiidaynayeen ee cudurku inuu binafsihi isaga tallaabayo oo aanu qada ilaah ku xidhnayn taasuu diidayaa nebiga alayh salatu slam inuu sabab ilaahay uu ku xidhay arrintaa ku xidhay uu yahay ma anfinaya marka nebiga alayh isalaatu wasalaam wa fii riwaayatin laa cadwa walaa tiyarata walaa safara walaa haama ayb marka bahalkan muxuu ahaa safar iyadana <clears throat> waxaa weeyaan saddex siyoodba waa lagu safiraa lagu sa lagu fasiraa safarka midu waxaa weeyaan nasiicadii ay safarkii soo ay safarna soo qadimayeen muxaramna ay akhrayeen taasi ma jirto oo safar oo muxaram meesheedii timidi ma jirto safar waa safarteedii muxaramna waa muxaramteedii taa waa lagu fasiraa mid kalena waa lagu fasiraa safar oo muxuaha bil balaaye ah oo muxua inay bil balaaye ay dhacdo ay tahay o aan la safrin oo muxuu ahaay aan la cumraysanin oo taasuna ma jirto iyaduna taasna waa lagu fasiraa mid kalena waa lagu fasiraa oo muxuu ahaay thucbaan lbaطn waxa la yidhaha oo mashjac ay odhanayeen safar ay ku magacaabi jireen caloosha heli ku jira mas ku jira caloosha ku jira qofku markuu gaajoodo caloosha ka qaniino oo waxyaalo iyo kaa saddexdaasba marka way sheegaan ayb walaa haamata haamana warka waa shimbirka ciyowga la yidhaha guumaysta u madax eg laakiin ka yar yar ee codka bisada oo kale leh kaas weeyaan kaas ma jira isaguna marka isagu ma jiro shimbirkaasi ma maba noolo shimbir magacaa la yidhaha ma jira ma aha waxa weeye caqiida ku saabsanayd buu nebigu alayh isalaatu wasalaam uu beenaynaya waxa waxay caqiidaynayeen qofka la dilo madaxiisa ayaa laga abuuraa shimbirka laga abuuraa ama dhiiggiisa laga abuuraa markaasu wuxuu doonayaa inuu loo aaro buu rabaayo markaasu wuxuu codkiisa yawda bisadoo kale oo aga isquni buu leeyahay bay odhan jireen isquni isquuni waa ooman yahay ilaa qofkii ilaa loo aaro oo qofkii dilay la dilo ma aamusayo cid daynayo marka shimbir sidaasina ma jiro shimir iska caadi aho shimiraha ilaahay weeyaan ayb faqaala ayb kuwaasu marka afartaas ayuu nebigu alay slam walaa tiyara tiyaraduna waa tashaacumka oo iyadana waxaa laga keenay shimbirtaa laga keeno shimbirahay ka faashan jireen oo shimbirahay duushan jireen shimbiraha marka kolkuu qofku wax rabo inuu wax sameeyo iyuu shimbiraha aroortii kusoo kalahaya markaasuu duulinaya dhankay u duushuu eegaya inay midig ka martay iyo inay bidix ka martay iyo hortiisa mxaa u duushay iyo inay gadaashiisa udu oo kulligood wada magacyo kala lahaa saanix iyo baarix iyo naatix iyo waxyaalahaas ay ku magacaabi jireen markaas ay ka faashan jireen taasuu leeyahy taasuna iyaduna ma jirto waa ka xadiid kalena uu yidhi aqiru طayra calaa fi ukunaatiha shimbiraha ku daaya ulashooda ku daaya waxbaa kicinen shimbir waxba ma oga shimbir tukaciyey waxba ma oga dhowdhowley waxba ma oga shimbir duulay waxba kasoo <laughs> qaab kale taasu marka nabigu alayh الsalaatu wasalaam ayb ugaadh gees jaban oo hormarta iyo qofku wax dhubsinaayo iyo weel maran iyo dee aroortii lala hormaray iyo waxba ay dadku saacad ka dhigtaan oo dhan buu leeyahay nebigu alayh sala sl waxba mari ayb baabun laa yuurid mumridun calaa musixin qof xoolo jiran lihi yaanu ka soo kordhaadhicinin qof xoolo fayow leh ceel uu ka cabaayay iyo dar uu eh, mxaandeeda eh, meel uu degan yahay yaanu ka dul imaanin can ibni shihaabin ana abaa salamata bna cabdiraxmaan ibni cawfin radia allahu canhu xadatahu ana rasuula اllahi salى allahu alayh wasalama qaal laa cadwa cudur istallaabsiina ma jirto sidaa inuu yidhi wayuxadiثu ana rasuula اllahi salى اله alay slam qaal laa yuurid mumridun calىa musixin uu xoolo jiran lihi qof xoolo fayowle yaanu kaga soo duldhaadhicin qaala abu salama abu salama wuxuu yidhi kana abu hurayrata radia allahu canhu yuxadiثuhumaa kilayhimaa labadoodaba can rasuuli lahi sala اllau alay slam labadaa xadiid oo inay iskhilaafsan yihiin aada moodo oo midna uu leeyahy ninka xoolo jiran leeyahy ninka xoolo ayo leeya ka dul midna uu leeyahy cudur laisqaasiya ma jiro yuu labadaba ku sheekayn jiray abu hurayra radia allahu canhu uma uma samata abu hurayra abu hurayra aamusay bacdu bacda dalika intaa ka dambu bu wuxuu ka aamusay can qowlihi laa cadwa laa cadwaada waa iska daayey wa aqaama wuxuu ku nagaado oo hadi goor sheegi jiray calaa eh, laa yuridana mumridun calaa musixin taasu iyada daa'imay kii kalese waa ka aamusay labada ah xadiid midkood ah. minka midkaa waa ilaawey qaala faqaala alxaariث ibn abi dubaab wa huwa ibnu cami abi hurayra baa wuxuu ku yidhi laqad kuntu asmacuka ya abaa hurayrata tuxadiduna maca hada alxadiiثi xadiiثa aakhar qad sakata canhu xadiidkan kadaa muxuu laha yuri muridun calaa musixin waxaan kaa maqli jiray adoo xadiid kale ku ladho oo laa cadwaa walaa tiyara isagana la sheega baan kaa maqli jiray hadda kaa maxaad uga aamustay kunta taquulu waxaad dhihi jirtay qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam laa cadwa laa cadwaana baad dhihi jirtay faabaa abu hurayrata an yacrifa dalika abu hurayra waa diiday inuu ka aqoonsado kaa maana idiin sheegi jirin bu ma idaan iga maqal kaasoo weligii kaa ma sheegin wa qaala wuxuu yidhi laa yuulid mumridun calaa musixin famaa raahu famaa ra'aahu sidaasaa inoo qoran laakiin haddan tacliiqa wuxuu ku leeyahay waa inay qalad tahantaa u malaynayaa famaa buu ka wadaa maa waxaa la dooday alxaarisu fii dalika alxaaris ibn abi dubaab iyo abu hurayra arrintaa kula dooday xataa qadiba abu hurayra ilaa abu hurayra uu cadhooday faratana bilxabasha ruana waxaa la yidhaha afka ajamiga aba ruana la yidhaha xabashi buu ku hadlay abu hurayra xabashi bu midha wax ka yaqaanay ilan yamani buu ahaa yamanna xabashaa joogi jirto xabasha mar qabsatay faqaala lilxaaris xaaris buu kulku aanu garanayna ku hadlay ayuu abu hurayra ka taxarujay inuu ninkaasu qoonsado oo midaawu ku caayay buu is markaas ufasira ayuu leeyahay atacrifu maada qultu waxaan idhi ma garanaysaa qaala la qaala abu hurayra inii qultu abaytu abaytu baan waan kuma dhimine kuma caayine abaytu un baan ku idhi afka aan ku hadlay ma qalays waan diiday baan qaala abu salama abu salama ibnu cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi walacamrii laqad kaana abu hurayrata yuxadidunaa ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaala laa cadwa laa cadwaadaas uu diiday hadda uu inkiray waa ku sheekayn jiray abu hurayra sidoo alxaaris ibn abi dubaabba uu yidhi falaa adri ma ogi anasiya abu hurayrata am nasakha axadu اlqowleyn alaakhar ma abu hurayra ilaaway mise labada xadiid baa midkood marka kala nasakhay ma kala garanayo wax abu hurayra u diiday marka isagu waa abu salama waa shakiyey laakiin mxu alxaaris ibn abi zubaab ayaa muxuu ahay isagu caddeeyey inuu abu hurayra ilaaway muxuu le weligii abu hurayra oo xadiis ilaawa xadiiskaas kaliyaan maqlay abu hurayra waa kii nabigu alayh salatu slam xifdi ugu duceeyey isaguna nin dadaal badan bu xadiid raajici jiray marka xadiid abu hurayra uu maqlay oo ilaawo kaasaan weliga maqal buu odhan jiray marka waa ilaaway abu hurayra ee lama nasaqin xadiidkan xadiidka lama nasaqin xadiidkan khabar weeyaan khabarkuna lama nasaqa awaamirta iyo nawaahida iyo kuwaasaa la nasaqaa ayb marka labada xadiid waa iskhilaafsan yihin marka say lagu jamcinayaa labadooda labadooda marka waxaa lagu jamcinayaa waxaa weeyaan sidii xadiidkii jawaabkii ee caraabga nebigu ku jawaabay ayaa lagu jamcinayaayo markuu leeyahay nebigu alayhi الsalaatu wasalaam laa cadwa wuxuu ka wadaa cadwa binafsiha طabiiciyan cudur isaga gudbo oo qof ama xoolo cudurkaa qabaayo markay xoolo kale kuya la kulmaanba inay tilqaa'iyan isaga tallaabayaan min duni iraadat الlah wa qada'i taasuu anfinaya nebigu alayh الsalatu wasalaam laakiin inuu sabab ilahay sabab uga dhigay uu yahay oo m sababtaa la-aanteedna ilah uu ku ridi karo ma anfinayo nebiga alayh الsalaatu wasalaam baabun laa naw-a now ma jiro xilli ma jiro now roob keenaa oo xilligaas roobka uu ku yimaado oo kolkii xidigaas uu soo baxaba ilaa ilaahu ilaa roob uda ayo ma jiro can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allau alay slam qaal laa cadwa walaa haamata walaa naw-a walaa safar riwaayadii horaan marka afar bay ahayn riwaayadanna waa afar kale ayb intaasoo dhan midna waxba kama jiraan xilli roobeed oo xilligaa isagu iska keenayay oo gugaas hadduu waa bu isnaynaad oo waa aaran waa bu fidaag oo waa saas la yidhaaho ma jiro waa mxuahay iraadadiisa arrinta ku socota ee dayax la fadhiistay iyo dabayl meel ka timid iyo daruur meel ka soo baxday iyo imidna waxbaas waxba kuma xidhna waa asbaab ilaahay caadadiisa kawniya inay ku gararsato iska suuroobi karto laakiin iyadoo aan ficil iyo waxba lahayn oo ilahay iraadadiisa aan xukumin ilahay iraadadiisa aan baabun laa uula uul ma jiro guul ama seclaa waxa la yidhaaha shayطaan dadka habaabiya shayطaan dadka habaabiya oo carabta ictiqaadin jireen oo habeenkii markay musaafiriin yihiin oo saxraha ay guurayaan shayطaan marka intuu hortooda uga muuqdo midabo ka kala gedisan iyo uula soo yimaado oo intay moodaan inuu cid yahay oo jidkii ka leexdaan uu hadba sii hormaro sii hormaro oo marka saxraha ku dila saasay caqiideynayaan taasuu ilahay nebiga alayh الsalatu salaam ma jiro عن jاaبر رضي الله عnه qاaل qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وsلم lاa cadوى وlaa طyarةa وlaa غuul غuulna ma jiro waa wax quraash dadku markaa un ay caqiidaynayaan iyagu dadku caqiidaysnaan mooyaane shayطaan sidaas oo dadka mxuu ahaye ama khadfiya ama mxuu ahaye afduuba oo ama mxuu ahaye xataa waxay sheegi jireen inuu dadka qaarkood inuu intay la dagaalamaan qaar qaarna uu dilo qaar uu ceejiyo qaar uu xataa uu kufsado oo muxuu aha liwaad ku sameeyo oo markuu liwaad ku sameeyo marka dabada dixir intuu qofkaa ka galo qofku dhimanayo oo markii yidhaahaa quul baan arkay quul baa idafay waay waxay odhan jireen amaktuufun am mankuuc mankuuc hadduu yidhaha qaalaas waa ka kufsan jiren waa dhimanayaa bay odhan jireen waxyaalaadu sidaas oo kale oo khuraafaad ah ay dadku ku sheesheekaysan jireen weeyaan markaasuu nebigu alay slam anfinaya uli waxaasuu wax jira maa baabun ijtinaab ijtinaab mubtala qofka musiibada ku dhaay cudurrada xunxuniya qabo in laga fogaado can ishariidi qaal kaana fii wafdi haqiifin rajulu majduum wafdigii haqiif waxaa ku jiray nin judaam qaba fa arsala ilayhi nabiyu sala allau alay slam nabigaa wuxuu ugu fariin diray innaa qad baayacnaaka farjic waa kula mubaayacon halkaagaas halkaagaas kaga noqo marka nebiga alay sla madiina soo galo muma ogolaan halkaagaa ka noqba adigoo halkaagaasaad ku islaamto islaamniyadaas halkaa kaaga aqbalday wafdigu intoodii kale marka ay waa waa nebigu alayh salatu salaam mid mid uu ula mubaayacooday baabun fi lfa'li asaalix tafa'ulka wanaagsan waa diyaaradii cagsigeed weeyaan oo wax muxuu ahay wax markii hadal fiican la maqlo ama wax fiican la arko oo khayr ilahay laga laga malaysto kaas marka isagu waa fiican yahay nebiga alayh الsalatu slam waa tafaa'uli jiray عan abi hurayrata radي allahu canhu qaala laa طiyarata وkhayruha alfa'lu diyara ma jirto laakiin keeda fiicanu waa fa'liga arrimahaas dadku marka waxay ictiqaadiyaan midkeeda fiicanu waa fa'liga weeyaan fa'liga marka waxaa weeye erey fiican oo qofku uu maqlay oo u maleeya qaradkiisii maala inuu ku guulaysanayo yaa najiix maala maqlay isaga oo rabay inuu arrin qabsado markaasu uu u qaadanayo inuu yahay qofkan qof alle uga hadliyo ilaah ugu bishaaraynayo muhimmadiisi inuu ku najaxayo yaa saalim buu maqlayaa ama yaa caafiya yaa shifaa buu maqlayaa isagoo qof ka jiran yaha markaasu inu ilahay qofkiisa u caafiyayo uu ilaahay maxaa ka filanayaa kaasaa marka fiican buu leeyahy oo niyo wanaaggaas iyo ilaahay waxaa fiicane laga fisho ilaahna waa kii yidhi ana cinda danni cabdi kaasuu marka ilaahay oo wax fiican laga fishuu keenayaayo kaas isagoo waa fiican yahay qaala wuxuuna qiila yaa rasuula allahi wama alfa'lu fa'ligu muxuu yahay qaala alkalimatu asaalixa yasmacuha axadukum waa kelimo wanaagsan oo midkiin uu maqlaayo oo markaa naftiisa kolkaa ku soo dhacayso inuu qayr ilaahay agtiisa ka helaayo baabu shumi fi daari baabun ashu'mu fi daari waalmar'ati waalfaras shumuguna waa muxuu ahaaye waa naxsiga weeyaan waa yaradii buu ku dhodhow can ibni cumara radي allahu canهuma can الnabiy salى اlه alay slam anahu qaal in yakun min in yakun min الshu'mi shayءun shayءun xaqun fafi اlfaras wاlmar'ati wاddaar hadduu wax shu'mi oo runihi jiro wax sancadoo runi haddii uu jiro saddexdaasu ku jira faraska iyo haweenayda iyo guriga ayb saddexdaas marka shu'migooda muxuu ka wadaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam ma guri naag waxaa jira sancad leeyahoo haddii la guursado cidda ay soo guursato o dhan ay baaba'ayso oo <laughs> wax sidaas oo kalea ah miya oo dad mxuu ah, waxaa jira guri guri balaayadeed ahoo ciddii degtaaba ay baaba'ayso faras sidaas oo kale ahoo mxua ah, ninkii iibsadaaba ama ninkii koraaba uu la dilaayo sidaas miyaa jira mise macno kale ka wada waxaa mxuahay jumhuur shuraax ay ku fasiraan wuxuu ka wadaa nebiga alayhi الsalaatu wasalaam shu'miga nooc kaleu ka wadaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam farasku inuu yahay mid qatuuf ah yani mid tallaabo gaabanoo aanu hadduu dagaal ku galay iyo dagaa cadowga aanu kaga baxsanaynin waa shu'mi alfaras buu ka mid yahay oo markaa qofka ilaah aanu ku baxsanaynin oo hadduu ku safrana aan gaadhsiinaynin qaafilada aan gaadhsiinaynin waa xumaan faraska uu leeyahay haweenaydiina marka inay sayi'at lkhuluq ay noqoto oo mid eh, aan lala heshiin karayna a noqoto guriga inuu yahay mid dayiqaho ciddii aan ku fillayn uu yahay oo maraafiq iyo aan lahayn sidaasuu ka wadaa shumiga marka nebiga alayhi salaat shumiga kii diyaarada ah kama wado saasaa lagu fasira an jaabirin radia allahu canhu can rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalama qaal in kaana fii shayin hadduu shumigaas wax ku jiro fa fi rabci guriguu ku jira waalkhaadimi waalfaras khaadimkana marka bedel almar'a ayuu kusoo dhaftay marka khaadimka inuu dhaga adag yahay oo mxua ah, alaabtii jajabinayo oo mm, raashinkii dadka ka xumaynayso oo dariska iyo cidagada kale iyo ay siisiinayso waxaan loo idinin iyo shumigaada marka noocaas kale iyadana noqon kara kitaabu e, kitaabu alkahaana alkahaana iyo caraafada iyo marka waa isku macno weeyaan oo waxyaalaha e, dadka inay mustaqbalka iyo ka warramayaan oo qeybka og yihiin iyo e, kuwaan ducooda weeyaan baabu الnahyi can ityaani اlkuhaan wadikru اlkhaطi fiihi xadiiثu mucaawiyaةa bn اlxakm الsulmi radي allahu canhu waqad taqadama fi kitaabi الصalaaة nebi baa jiri jiray sidaas yeela oo qofkii waafaqa waan soo mari jiray baabun ma ma takhطifuhu اljinu jinku waxay soo dafaan ee muxuu ahay waxyiga ay soo dafaan soo xadaan can caaishaةa radي allahu canha qaalat sa'la unaasu rasuula اllahi salى اlه alay slm can اlkuhaan faqaala lahum rasuulu llahi sal ه alay slm rsulka ilah baa wuxuu ku yidhi laysuu bishayin waxba ma aha waxba ma yaqaanaan qaaluu markaasay waxay dhn ya rasuula allah fainahum yuxadiثuuna axyaana shayئa yuxadiثuuna axyaana shay yuxadiثuuna axyaanan الshayءa mise bishay الshayءa yakunu xaqan kolal bay waxay ku warramaan wax oo xaq noqdo oo xaqiiqooba bay ku warramaan fa qaala rasuulu llahi sala lla alay slm markaasu rasuulka ilahi wuxuu yidhi tilka alkalimatu min alxaq yaktafuha aljinniy fayuqiruhaa aw yaquruhaa fii uduni waliyihi waa kelima xaq ahoo uu malaa'igta ka dafayo oo uu markaa ku ridaayo dhegta muxuaha saaxiibkiisa kahanka uu ku ridaayo ayb qara dajaajati dajaajadu marka sida ugu rido ilmaheeda afka ugu geliso oo kale sidaas ugu fa yakhliطuuna fiiha waxay ku darayaan aktara min mi'ati kadba boqol beenood wax ka badan bay ku darayaano marka tii baa ka rumoobaysa tii baa la odhanayaa waa kii maalti waxaa sheegay taasuna waa midii kelimada waxyiga ahida malaa'igta sheekadooda uu shayطaanku ka soo dafay intayna malaa'igtu ayna ku baraarugin weeyaan marka saasay marka mxuu ahaye ha usoo dafaan marka taasu waa kelima xaq aho waxyi oo shayطaan uu si tuugaa kusoo xaday malaa'igta ilahay ku sheekaysanaysa waxyaalaha dhici doona ee alla uu malaa'igta usii sheegay ku sheekaysanaysa uu ka maqlaayo ee waxay kala og isagu ma jiro baabun fii ramyi shayaaiini binujuumi cinda istiraaq samci kolka mxu ay soo xadayaan maqalka ay soo xadayaan waxayga soo xadayaan dabkii lagu soo daadin jiray malaigta kusoo daadinaysa عن cabd للhi بن cabاasi رadي الله عanهuma qاla أخbaranii rajul وفي riwaayaة rijaalu min أصxaabi النabiy slى الlه عlay slm min alanصاar ee waxay ii sheegeen أnahum baynamaa hm juluusun laylaة maca rasuuli الlahi slى الlه عalيه waslم mar ay rasuulka ilaahay la fadhiyeen habeen rumiya binajmin yaa xidig mxuah lasoo tuuray fastanaara waa ifay waladaac buu yidhi oo waa iftiimay faqaala markaasuu lahum rasuulu الlahi salى الlه alay slm rsulka ilahi baa wuxuu yidhi maada kuntum taquluuna fi ljaahiliyati idaa rumiya bimili haada kan oo kale haddii lasoo tuuro maxaad dhihi jirteen jaahiligii qaaluu markaasay waxay yidhaaheen allahu wa rasuulu aclam ilaahay rasuulkiisa og kunnaa naquulu waxaan dhihi jiray wulida leylata rajulun cadiim maata rajulun cadiim saasaan dhihi jiray caawa nin weyn baa dhashay wiil maanta caawa waxaa dhashay magac weyn yeelan doona ama waxaan odhan jiray nin weyn baa maanta dhintay saasaan dhihi jiray faqaala rasuulu اllahi salى اlه alay slm markaasu wuxuu yihi fainaha laa yurmaa biha limowti axadi walaa lixayaatihi walaakina rabbana tabaaraka wa tacaala tabaaraka wa tacaala smuh idaa qaضىa amran amar markuu xukumo sabaxa xamalat اlcarshi malaa'igta carshiga sida ayaa tasbiixsanaysa oo xukunkaa ilahay la tasbiixsanaysa uma sabaxa ahlu الsamaaءi aladiina yaluunahum sanada kusoo xigta waa sanada toddobaade malaa'igtooda iyaguna tasbiixsanaya xataa yabluga atasbiix ahla asamaa'i اdunya samada sokodagtooda ilaa uu soo gaaro uma qaala aladiina yaluuna yaluuna xamalata alcarshi kuwa xamalat alcarshiga ku xigaa waxay dhahayaan lixamalat alcarshi ku dhahayaan maada qaala rabbukum rabbigeen muxuu yidhi in waxyi dhacay bay garanayaan marka rabbi muxuu yidhi bay odhanayaan fa yukhbiruunahum way u warramayaan maada qaala wuxuu yidhi ilahay sidaasuu yidhi waxaas waxaasaa sanadkan dhici doona kida waxaasaa dhici doona fayastakbiru badu bacdu ahli الsamaawaati bacdan malaa'igta samawooyinka joogta yaa qaarba qaar kala weydiinaya samada samad ka koraysaa la weydiinayaa xataa yabluga alkhabr ilaa hadihi samaaءi dunyaa cirkan soka ilaa uu soo gaadho fatakطafu اljinu samca jinkaa marka soo dafayo maqalka soo dafayo malaa'igtaas ka maqlaaya fayaqdifuuna ilaa أwliyaa'ihim wayarmuna biha waay kusoo wayurmawna biha waa lasoo tuuraya marka waxaa lagu soo tuurayaa nujuumtaasaa lagu soo tuuraya falama famaa jaa-uu bihi waxay la yimaadaan calaa wajhihi fahuwa xaqun waxay sidii u dhacay oo u sheegaanu xaq weeyaan walaakinahum yufariquuna fiihi wayaziiduun waxbay ku dardaraan oo way kala qaadqaadaan oo way kala gogoyaan been bay ku barxaan marka intii ay kelimadii xaqa ahaydee bahalkan uu soo dafay taasu iyada run weeyaan intii kalese waa been bay noqonaysaa marka isaguna wuxuu uga dan leeyahay tadliilkaasi uga dan leeyaho dadka inuu ku lumiyo ayuu rabaayo dadka ay ku kalsoonaadaano ninkanu qayb buu yaqaanaa la yidhaaho lagu kalsoonaada buu rabaa marka saas ugu sheegaya baabu man ataa caraafan lam tuqbal lahu salaa can safiyata hiya bintu abi cubayd abu cubayd bni mascuud athaqafi radia allahu canhu aabbaheed marka abu cubayd athaqafi waa shahiidu yowmi اljisr wuxuu ka mid ahaa saxaabadii quwaadda ahaydee futuuxaadkii ciraaqi iyo ka socday farisiga ka socday ka qayb galoo ku dhintay ayb iyaduna waa imra'atu cabdillaahi bni cumar bn khadaab radi allahu canhuma walaalkeed mukhtaar ibni abi cubayd isagu nin xun buu ahaayo ninkii beenaala ahay nebinimada sheegan jiray buu ah can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu alay slam nabiga haweenkiisa qaarkood ba waxay ka maqashay safiya iyadeeda taabiciyad weeyaane can nabiyi sala allahu alay slam qaal من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما qofkii arbaciina leylatan qofkii nin muxuu ah, ahay caraafa u yimaada curaafle u yimaada faalalo u yimaado ii faaliyo baadidii iyo wixii layga xaday iyo waxaas iyo igu kitaabtay waxaas yidhaahaa ka rumaysta waxa uu sheegay afartan beri salaadiisa lama aqbala kitaabu alxayaat wa gayriha masaska iyo waxyaalahaas iyo wixii ku saabsan ulsocodka baabu الnahyi can qatli dawaati dawaati اlbuyuut kuwa guri joogta masaska guryaha jooga ee guryaha soo gala inaan maxaa la dilin in la dhaariyo mooyaane can ibni cumara radi allahu canهuma qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه waslm ya'muru biqatli اlkilaab yaquul uqtulu اlxayaati wاlkilaab abeesadahi iyo aydaba laaya isagoo le baan maqlay waqtuluu dila dadufyayni dadufyatayni kaa labada diilimood le dila laba khad oo cadcad dhabarka ku leh walabtar midka dabada go-anna dila dabada gaaban dabada iyaga dila labada iyaga meel kasta waa lagu dilaya guryaha hadday soo galaan iyo haddii kaleba waa la dilaya fa innahumaa yaltamisaani albasara yani yadmisaani albasara siday riwaaya kale tidhaha indhahay dadka kaay tiraan waa indhabeelaya ma sidaas ma weli arag qofkii indhaha saaraayo uu indhabeelayo ayb wa yastasqiطaani alxabaala way ka dhicisiiyaan haweenka uur kalena haweenayda uur leha aragtaayo waa dhicinaysaa qaala zuhriy wa nuraa waxaan u malaynaynaa dalika min sumiy min sumiyatihima min sumiyatihimaa wallahu aclam inaan sunkooda daraaddiis waxa la dhimaanayo qof ayna qaniinin ba aragtidiisa sayftiisa oo la dhimaanayo oo ilmihee la soo ridaysa E, sunbadnidiisa daraaddeed qaala saalimun saalim ibn cabdillaahi baa wuxuu yihi qaala cabdullahi bnu cumar radi allahu canhuma falabistu laa atruku xayatan araahaa ilaa qataltuhaa muddaa sidaa ku joogo abeesa alla abeesada markaba aan dili jiray fa baynaa ana uطaaridu xayatan yowman maalin aniguo abeese eryaaya min dawaati اlbuyuut oo kuwa guryaha gasho ah mara bi waxaa i soo maray zayd bn اlkhaaab adeerkiisaa soo maray zayd bn اlkhaaab radia allahu canhu ow abu lubaaba ama abu lubaaba ibn cabdilmundir mxua ansaariya soo maray wa ana uطaariduhu anigoo cayrinaya faqaala markaasu wuxuu yidhi mahlan ya cabdallah kaasi cabdullahi ka joogso faqultu ina rasuula اllahi salى اllahu alay waslam amara biqatlihina faqaala ina rasuula اllahi salى اlه alay slam qad nahaa can dawaati اlbuyuut kuwa guryaha soo gala rasuulka ilahay ka nahiyey xadiidkan kale soo socda isagana kus iyagana waa kusaabsan yahay marka kolkaan iyaga laga nahiyay waxaa weeyaan inaan inaa intaan la dhaarinin ka horow waa la dhaarinaya marka waxaa la kuma idina gurigayga haddaad ilaahay taqaano iga bax hadduu bixi waayo kolkaa waa inuu shaytaan yahay oo waa la dilaya hadduuse e, mu'min jin ah uu yahay e, iska soo dhigay abese iska soo dhigay waa baxaya kolka marka inuu yahay jin isa soo iska soo dhigay abeesa iska soo dhigay oo mu'mina uu yahay iyo in kale baa la kala hubsanaya ayib marka taasu ma madiinay ku khaas tahay mise waxaa weeye waa caam intaba waa la yidhaha weliba riwaayaad laga garanaya in madiina ku khaas tahay ayaa jira baabu eh, iidaani alcawaamiri halaaan digniinta loo digo kuwa guryo joogta ah saddex loo digo saddex goor mise saddex maalmood an abi saaibi mawlaan abi saa'ibi mawlaa hishaam ibni zuhra radia allahu canhu annahu dakala calى abi saciidin alkhudriyi fii beytihi abu saciid alkhudri buu geed gurigiisa ugu galay ninka abu sacib la yidhaaho qaala fawajadtuhu yusallii fajalastu antadiruhu xataa yaqdiya salaatahu si uu tukanayaan la kulmay markaasaan fadhiistay anuu sugaya intuu salaada ka baxayo fasamictu taxriikan fii caraajiina fii naaxiyati اlbeyt caraajiin waa jamcu curjuun curjuunkuna waxaa weeyaan waa laamaha timirta ee midhuhu ku yaalaan caraajiin laama timireed oo mx guriga eh, meel eh, dhankiisa taallay yaan dhaqdhaqaaq ka maqlay faltafatu waan daymooday fa idaa xayatun abeesaan arkay fawarrabtu waan booday liaqtulaha inaan dilo fa ashaara ilaya wuxuu ishaara an ijlis fadhiisu u fa jalastu waan fadhiistay falama insarafa kolkuu salaaddii ka soo baxay wa ashaara ilaa beytin fi daar qol mxua guriga ka mid aha buu ishaaro farta ku feeqo faqaala ataraa haada albeyt gurigaa ma arkaysa qultu nacam qaala kaana fiihi fatan fatan mina wiil dhallinyaro annaga naga ga mida gurigaa geli jiray xadiidu cahdin bicursin oo waqtigii muddo dhow aroosay oo waqtigiisu aroos ku soo dhowaaday qaala fakharajnaa maca rasuuli llahi sala allahu alay sl ila alkhandaq khandaqii baan rasuulka ilaah la aadnay kolkii la qodaayey fa kaana dalika alfataa wiilkaasu wuxuu aha yasta'dinu rasuula allahi sala allahu alay w slam nebigu ka soo idin Eh, eh, biansaafi nahaar maalinta kale barhkeeda yuu usoo idin qaadan jiray kasoo idin qaadan jiray fayarjicu ilaa ahlihi gurigiisuu kusoo noqon jiray faistaadanahu yowman maalin buu ka idan dalbay aroos buu ahay marka islaantiis inuu soo booqdo buu usoo idan qaadan jiray marka maalin maalmihii ka mida buu soo idan dalbay fa qaala lahu rasuulu llahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa wuxuu yidhi hud calayka silaaxaka hubkaaga qaado fa inii akhshaa calayka qurayda banu quraydan kaaga baqayaa yahuudi banu quraydan kaaga baqayaay u kaaga qaada isku daafacayo faأkhada الrajulu silaaxa hubkiisii buu qaatay uma rajaca waa soo noqday faida imra'atuhu bayna albaabi eh, bayna albaabayni qaa'ima haweenaysiya wuxuu arkay labada albaab dhexdooda joogta albaabka daaradda iyo albaabka qolka dhexdooda taagan oo guriga ka soo baxday ayb yuu arkay faahwaa ilayha birumxi warankiibuu kula foorarsado marka waa waa masayre oo warankii buu doonay marka liyacanahaa inuu liyacanahaa bihi inuu ku wareemo guriga waxay uga soo baxday ayuu muxuu ahaye u diidan yahay asaabathu kayra masayr baa ku dhacay fa qaalat lahu markaas ee waxay ku tidhi ukfuf calayka rumxaka cisho warankaaga cisho wadkhuli ilbayta xataa tandura ma aladii akhrajanii guriga gal aad aragtid waxay soo bixiyey fadakhala waa galay fa idaa xayatun cadiimatun muntawiyatun cala alfiraash abeese weyn oo ku laalaaban dhugushii ku laalaaban buu arkay faahwaa ilayha birumxi fantadama fantadamahaa bihi warankiibuu mxaa uu ku taxay warankiibuu isu mariyey oo laalaabkeedii isu mariyey oo iyadiibuu ku taxay fa kharaja uma kharaja waa soo baxay oo abeesadiibuu soo bixiyey farakazahu fi daari wuxuu qutumiyey warankii guriga mxaa daaraddiisii buu dhex qutumiyey faضarabat calayhi way isku soo laabtay oo waa qaniintay famaa yudraa lama oga ayuhumaa kaana asraca mawtan alxayatu am ilfata midkoodii hor dhintay ma abeesadiibaa hor dhimatay mise wiilkiibaa hor dhintay labadoodiiba waa dhinteen qaala faji'naa ilaa rasuuli llahi sala allau alay slm rsulka ilahi baan u nimid wadakarnaa dalika lahu arrintaasaan u sheegnay wa qulnaa waxaan idhi udcu llaha yuxyihi lana ilaah nooga bari inuu noo soo nooleeyo faqaala markaasuu yidhi istaqfiruu lisaaxibikum saaxiibka inuu dembi dhaaf ilaah u weydiiya uma qaala markaasu wuxuu yidhi ina bilmadiinati jinnan qad aslamuu feeriya marka xadiidkan kadayna arrintii hore ku qaas ahayd madiina sida looga garanayo madiina waxaa jooga jin islaamay fa idaa ra'aytum minhaa minhum shay-an haddaad wax ka aragtaan abeesooyinkani haddaad aragtaan jinkuna abeesay waa iska dhigaayo waxyaalahaas ku tashakulaa aadinuuhu alaaثata ayaamin saddex maal aadinuhu yani andiruhu saddex maalmood u diga fain badaa lakum bacda dalika faqtuluuhu fainamaa huwa shayطaan saddex maalmood ka danbow haddii aad aragtaan oo bixi waayo dila shayطaan weeyaan hadduu muslim yahay waa xayaa marka saddexdaa maalmood waa inaad daarisaano marka aad u digtaan oo tidhahda haddaad ilaahay taqaano mu'min tahay gurigayga kumaana idin guriga iga bax hadduu markaa intaa ku bixi waayo saddexdaa maalmood waa la dilaya marka waa inaa arrintaas ku khaas tahay madiine kaliya ku khaas tahay guryaha kale marka aanay ku jirin muxuu ahaaye sababtuna ay tahay iyada jin soo islaamay baa jira oo degan buldaanta kale islaama oga baabu qatl اlxayaa can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaala kaana maca anabiyi sala allahu alayhi wasalama fii gaarin kunaa maca anabiy sala allahu alay slam fii gaarin god baa nebiga alayhi salaatu wasalaam kula jiray oo mina ku yaalla baan kula jiray cama xajati alwadaac waqad unzilat calayhi waalmursalaatu curfan iyada suuraddaasi lagu soo dejiyey fa naxnu na'khuduhaa min fiihi afkiisaan ka qaadanaynay rabbatan iyadoo qoyan kolkaas soo degtay id kharajat calaynaa xayatun abeesaa nagu soo baxday isla markii faqaala markaasu ui iqtuluuha dila sidoo xarabkii la joogo faibtadarnaaha waan boobnayn linaqtulaha inaan dillo fasabaqatnaa waa naga waa naga badisay markaasu godii waxbay gashay faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam waqaaha allahu sharakum kamaa waqaakum sharaha ilahay sharkiinii sharkiiniibuu ka kaafiyey siduu sharkeediiba idinka kaafiyey waa kala nabad gasheen yani baabun fii qatli alawsaaq alawsaaq jamcu wasaqa bahasha cadcad ee guryaha gashay ee derbiyada iyo fanata taasaa maxaa wasaqa la yidhaahaa ayb an ilweyn iyo maxaa la yidhaha ya ilweyn soma can sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu ana الnabiya salى اllahu عalيه wasalam amara biqatli اlwasq wasamaahu fuwaysiqan fuwaysiq buuna u bixiyey faasiq buu bixiyey sababku dilo amrayna iyadoo gaal weeyaano markii ibraahim dabka lagu riday waa tii ku afuufaysay xayawaanaadka kalena inay ka damiyaan bay rabeen iyaduna inay kusii horiso can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alيyه wasalam man qatala wazagatan fi awali darba darbada ugu horeysa qofka ku dila marka ugu horrayso ku dhufto ma kolka horrayso tuuro maaha kolka ku dhacdo ugu horeysa qofka ku dila falahu kada wakada xasana waxa iyo waxaas xasan uu leeyahay boqol xasan uu leeyahay waman qatalaha bidarbati thaaniya falahu kada wa kada intaas intaas xasanatan buu leeyahay liduni اlأwl liduni اlأulى midii hore mid ka samaysa toddobaatan iyo shan buu mala yidhi fain qatalahaa fi darbati الثaaliثة falahu kada wa kada hamsiin mala liduni haaniya tii labaad mid ka sokaysa wa fii riwaayati man qatla wasqan fi awali darba kutibat lahu miatu xasana cadadkay tii hore ijmaalisay wa fi darbati aniya fi الثaaniya duna dalik wa fi الثaaliثa duna dalik baabu fi qatli الnmli quraanjada dilkeeda can abi hurayrata radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu عalيه waslama qaal nazla nabiy min alanbiyaa taxta shajara nebi ambiyaainka ilaahay ka mida yaa geed hoos degay faladaqathu waxaa qaniintay namlatun quraanja qaniintay faamara bijihaazihi alaabtiisii buu amar ku bixiyey faukhrija min taxtiha geedka hoostiisii baa laga bixiyey gogashiisii iyabaa looga qaaday uma amara biha amar buu ku bixiyey faxriqat waa la gubay qaryatu namlidii ayaa la dab la suray oo la gubay iyo geedkii iyo madqadii la isla gubay faawxa allahu ilayhi ilaah baa wuxuu u waxyooday fahallaa namlatan waaxida maxaad mid kaliya u dari weyday hal namle intay ku qalintay miyaad ummad dhan oo ilaah u tasbiixsata gubtay marka ilah waa ku canaantay nebigaas isaga marka quraanjada aan wax dhimaynin in la dilana ma aha haddii la dilaayana dab ma aha in lagu gubo in la gubo ma aha shin shilin iyo quraanji iyo waxba toona dabka in lagu dilo ma aha dabka ilahay mooye wax kale wax ku cadaabaya ma jiro wixii la dilaayo waa in si tartiiba loo dilo baabun fi qatli fi qatli fi qatli اlhir في تحريم qتل الhir يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل عذبت امرأة في hirة xabست سجنتها xatىa maaتت bisad ay xidhay ayaa loo cadaabay haweeney ilaa ay ka dhimatay bisadii bay xidhay fa dakhalat fiiha annaara iyada daraaddeed bay naarta u gashay laa hiya acamathaa wasaqathaa mana ayna cunto siininoo ma ayna waraabinin id xabasathaa markay xidhay walaa hiya tarakathaa ta'kulu min khashaashi alardi yani min xasharaati alard inay xasharaadka dhulka ka cuntana umayna sii daynin iyadiina cunto iyo biyatoona ma ayna siinin iyo gaaji u dhimatay bisadii marka bisadaa sababteed baa loo cadaabay haweenaydaas ayb inay wax ka xadday baa suurowdo marka intay wax ka cuntay hilib iyo wax ka cuntay ay sidaas u dishay marka waa xaaraam marka bisadaha in lagu ciyaaro oo la dilo weliba gaarahaan wixii la dilaya marka gaajo iyo in lagu dila maaha gaajo lagu dila iyo on lagu dila maaha wixii dil la dilaayo si tartiiba ah waa in loo dilo qatli sariica baabun fi اlfa'ra wa anahu musikh can abi hurayrata radia allahu canhu qala qaala rasuulu llahi salى اlahu alay slm fuqidat ummat min bani israa'iil ummad banu israa'iila baa la waayey laa yudraa ma facalad aan la garanayn waxay samaysay walaa uraaha una malayn maayo ila alfacr jirka mooye wax kalan u malayn maayo dooligaan u ummaddaas inay tahay alaa tarawnaha miyaydaan arkin sababta ugu maleeyaba marka nebigu alayh sala slam uu sheegaya miyaydaan arkin idaa wudica laha albaanu libni lam tashrabhu caanaha geela haddii loo dhigo inayna cabaynin wa wudica laha albanu shaa'i adhiga caanihiisa haddii loo dhigana sharibat waa cabaysaa marka banu israa'iilna waa kay caanaha geel iyo mamnuuca ka ahayd kullu طacaami kaana xilla libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi faxadadtu bihada alxadiidi kacban kacb alaxbaar ayaan xadiidka kada u sheegay kacb bnu maatic nin la yidhaaho yahuudi soo islaami ahaan jiro taabici ah oo caalim diinta yahuudiga ku ahaan jiray ayaan u sheegay faqaala markaasu wuxuu yidhi anta samictahu min rasuuli llahi sala allahu alay wasalam qultu nacam qaala qaala dalika miraaran dhowr goor ba arrintaa igu yidhi igu celceli anta samicta hada min rasuulillah qultu markaasaan waxaan idhi aqra'u tawraa ama tawraad baan aqriya anigu tawraad miyaan aqaanaa wa fii riwaayatin afa unzilat calaya tawraa ma tawraad ba ani laigu soo dejiyey ayb marka kolkaas nebigu alay sla slam zannigaa u maleeyeyna oo qariinadaa ugu maleeyey waxay ayd intaan loo sheegin ummadihii la masakhay la baabi'iyey marka jiirku ma aha bani aadam la masakhay ma ahe waa muxuu ahaay waa xayawaan caadi oo ilaah sidiisa u abuuray baabu saqyi lbahaa'im can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal baynamaa rajulu yamshi biطariiqin ishtadda calayhi اlcadash mar uu nin jid socday ayaa oon darani qabtay fawajada bi'ran ceel buu helay fanazla fiiha waa ku degay fashariba waa ka soo cabay uma kharaja waa soo baxay faidaa kalbun yalhathu ya'kulu hara min alcadash wuxuu arkay ay muxuu heraanherayo oo cunaya ciidda qoyan ee meelhay biyuhu ku daadaateen dacdii darka iyo maxaa le leefaya buu arkay catash on daraadi fa qaala markaas arajulu ninkii baa wuxuu yidhi laqad balaga hada alkalba min alcatash midlu aladii qad balaga bi qad balaqa minii aygankada oonku wuxuu ka gaadhay halkuu iga gaadhay intaanan cabbin siduu oonku ihayay buu u hayaa xaaladiisii buu ku xusuustay qofkii dhibaato soo mara dhibaatada dadka kale ku jira iyo waa dareemaa lakin qofkii weliga nicmo iyo raaxo iyo ku jiraayo ma dareemo fanazla albeera ceelkii buu ku degay famala'a kufahu kufkiisii buu buuxiyey maan biyo ka buuxiyey uma amsakahu bifiihi afkii kusoo qabtay gacmihiina waa kusoo fantay xataa eh, raqiya ilaa uu soo koray fasaqa alkalba aygii buu waraabiyey fashakara allahu lahu alla waa un mahadnaqay fagafara lahu waa u dambi dhaafay sidaasuu aygaasuu ilahay ugu dambi dhaafay faqaaluu markaasi waxu ya rasuula allah waina lanaa fi hadihi اlbahaa'imi laajran xayawaanaadkan kada waraabkan waraabini iyo tarkan u tarabno ajri baan ku leenahay faqaala fii kuli kabidin radbatin ajr yarxamuka allah beerkii qoyan oo dhan ba ajr buu leeyahy yani wixii nool oo dhan baba dhibaatada laga bixiyo waxtarka loo taro ajar buu leeyahay haweenaydii kalena waa garanaysaa oo ninkan kaas isagu nin caadiya buu ahay oo wax dembi looma sheegine haweenaydii muumisada ahayd ee ayga ceelka qooraansanaya oo mar intay aragtay ee gambadeedii intay kabteedii ku xidhay wadaan uga dhigtay ku waraabisay iyadana waa tii alla ugu dambi dhaafay xadiidka aynu kusoo marray kitaabkaas kitaabu الshicri wa gayrihi baabun fi shicri wa inshaadihi shicirki iyo qaadidiisa aqrinta shicirka la aqriya baa inshaad la yidhaahaa can shariidi radia allahu canhu qaala radiftu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه waslama yowman rasuulka ilahi baan maalin u fangalay faqaala markaasu wuxuu yidhi hal macaka min shicri umayata bni abisalti shay umayata bn abisalti shicirkiisa waxba ma ka haysaa umayata bn abisalti thaqafi nin wuxuu ahaa ahlu daa'ifahoo intuu nasraanoobay oo diinihii hore muxuu ahay yahuudi iyo nasraaradii iyo diinahoodii aada u darsiyey heer heer fog ka gaadhay buu ahaa oo shaacirna ahaa oo marka shicirkiisa jannada iyo naarta iyo taariikhdii ambiyadii iyo waxyaalaha ku sheeg sheegi jiray oo shicri islaamiyaada oo wanaagsan lahaa oo nebigana alayh salatu slam kasii sheekayn jiray laakiin kolkii marka nebiga alayh salatu wasalaam isaga isagaa damac ku jira inuu nebiga mustaqbalka isagu noqon doono ayuu hungureynayo markii ilahay nebiga soo bixiyey ayuu xasdayo markaasuu gaalnimadii ku dhintay walciyaadu billah kaasuu marka shicirkiisii bule wax ma haysaa qultu nacam qaala hi kan yani anshadtuhu baytan bayt baan u inshaaday faqaala hi uma anshadtuhu baytan faqaala hi xatىa anshadtuhu miئata beytin ilaa boqol bayd aan igu inshaaday ayuu hadda ziyaasanaya nabiga alيه الsla slam markaasu weliba wuxuu yidhi aamana shicruhu wakafara qalbuhu inkaada umayat bna absalti layuslim buu weliba yidhi wuu ku dhowaaday inuu islaamo mase islaamin jann jannadu tiltilmaami jiray iyo ilah waa ka qadiya baabun asdaqu kalimatin qaalaha shaacir can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alيه waslm asdaqu kalimatin qaalahaa shaacir kalimatu labid labid ibni rabiicata alcaamiri radia allahu canhu er bayd uu yidhi yaa ugu run badan shicir uu muxuu ahay kelima uu nin shaaciri yidhaaho baydkaasa ugu run badan alaa kullu shayin maa khala allaha baailu wakullu naciimin laa maxaalata zaa'ilu baydkaasa ugu runsan wax shicira bani aadam uu yidhaaho wax aan alla ahayn oo kale o dhanba bilaash weeyaan nicma a nimada nicmo alla nicmadii dhanibana waa baabi'aysaa yani nicmata adduunyadu ka wada baabu karaahiyati alimtilaa'i min ashicri inuu qofku shicir ka buuxsamo oo calooshiisa iyo xabadkiisa iyo shicir u buuxiyo oo nasiyadiisa shicir uu qaato muxuah xumideeda can sacd bn abi waqaasin radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alيه waslama qaal laan yamtaliya jawfu axadikum qayxan midkiin calooshihiisu inay ka buuxsanto malax xataa yariyahu yani xataa yaakulahu qayx ilaa calooshiisa ay madaxdaas ka cunto yaa khayrun uga fiican min an yamtaliya shicra inuu shicir ka buuxsamo shicir inuu ka buuxsamo marka waxaa laga wadaa inuu shicirku u qaalib noqdo oo uu seejiyo inuu qur'aankii iyo walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi w barakaatuh